kul wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegaystayaal meel weliba joogtaan waa arbaco weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexiyo tobanka setembar sanadku waa labada kun saddexiy labaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaynu ku eegi doonaa horinkii ugu dambeeyey ciyaarihii la ciyaaray xolalka ayaynu eegi doonaa iyadoona xulkaha waddanka baraasiil hal goli waxba ay kaga badiyeen xulka waddanka beru sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray xolalka ekuadoria weliba xulka waddanka uruguay sidoo kaleete waxaynu eegi doonaa wararka kale ku saabsan xalay xulka waddanka argentiin iyaguna waa ay guulaysteen sidoo kale waxaynu eegi doonaa waddanka sbein yuroga sareebkiisii ka ee lagu qabanayo jarmalka lix gool iyo waxba ay kaga badiyaan xulka waddanka kubro sidoo kale yukreen iyo kulankii dhexmaray xulka waddanka talyaaniga talyaaniga waa xulka difaacanaya koobka yuroga ka labayo hal ayaana lagu garaacay sidoo kale beljimka shan gool iyo waxba ayay kaga badiyeen xulka waddanka estoniya qodobadaas iyo qodobo kale aynu eegi doonaa dhegaystayaal wararka suuqgalibsiga ayaan ka marneen soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmi magaalada muqdisho markan haddiinu eegnana todobaadkan waxaa soo gabagaboobaya oo gebi ahaanba xulalka ayaa soo dhamaaday iyadoona toddobaadka soo socda laisku diyaarinayo horyaalada waaweyn sida horyaalka brmeliga horyaalka talyaaniga seere-eeda bundusligaha jarmalka sidoo kaleeto horyaalka ligwanka markaynu eegno waxaa jiri doona toddobaadka soo socda ilaa toddobaadkan dhexdiisa oo toddobaadkan horyaalka brmeliga Eh, sabtidii soo socda ayuu dib u fanwi doonaa halka bundesligahana la ciyaari doono kulanka jimcaha ee eh, soo socda bayer munig ayaa garoonkooda kusoo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta levercosen waa maalinta berita maalinta ku xigta waa maalinta jimcaha halka b h wada ciyaari doonaa marka horyaaladii uu soo laabtay sanadkan horyaalka bermeliga oo ah horyaalka ugu xiisaha badan dunida waxaa hadda hogaanka horyaalka bermeliga gacanta ku haya waa kooxda kubadda cagta mancity waa kuwii ku guuleysanayay ama waa kooxdii ku guuleysanaysay saddexdii sano xiriir ah marka waxay doonayaan markii afaraad taariikh ayna ku guuleystaan masiti ayaa hogaaminaya oo waa hogaanka horyaalka bermelig iga ahaya oo afartii jeer ugu dambeeyeyba afartii jeer ugu dambeeyey afar kulan ayay ciyaareen afartii way wada badiyeen kow gool ay dhaliyeen waana kooxda ugu badan goolasha dhalisay horyaalka bermeliga sagaal dhibcood ay markaa aan sagaal gool oo nadiif ayay haystaan labaiyo dhibcoodna way haystaan haddaba kooxda kubadda cagta mancity mar kale ayaa loo arkaa inay ku guuleysan karayaan horyaalka bermeliga sidoo kaleeto sanadkan kooxda sboris waxaa weyaan waa koox sanadkan tartami kareysa oo aad u khatar badan inkastoo kooxda kubadda cagta sporis kain uu ka tegay ku biiray kooxda kubadda cagta byr munig laakiin sporis iyo weliba ciyaartooyada kale sanadkan waa kooxda keliya xil ciyaareedkan mancity dhanka goolasha ee markii la eego ka daba dhoweeyaan mancity tusaalahaan oo kale afartii kun lagu dambeeyey kow gool ay dhaliyeen sbors iyaguna waxay dhaliyeen afar waa waxay dhaliyeen kow iyo toban gool taa oo ka dhigan in ay isku goolo dhaliyeen sanadkan mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta sbors marka tababaraha ku cusub kooxda kubadda cagta sbors bostokoglu waxa uu sameynayaa wax wanaagsan oo tababarahan waxaa loo arkaa mid markaasi dabcan meel fiican gaarsiin karaya kooxda kubadda cagta sbors sidoo kaleeto sanadkan kooxda kubadda cagta liverpool waxa weyaan dabyar ma shidayaan liverpool xilli ciyaareedkan afar kulan horyaalka brmeliga ay ciyaareen saddex kulan ayay badiyeen hal kulan ayay barbaro galeen waana kulankii chelsea stafford bridge halka sagaal gool ay dhaliyeen saddex gool ayaa laga dhaliyay kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan liverpool waxay kamid tahay kooxaha ee u khatarta badan horyaalka brmeliga sidoo kale kooxda kubadda cagta arsenal iyaguna waxa weyaan waa koox khatar badan laakiin arsenal waxaa lagu heystaa goollaalin tusaalahaan oo kale arsenal difaacooda iyo goolashooda waxaa weyaan goolasha laga dhalinayo goolasha markaasi ay dhalinayaan tusaalahaan kale arsenal afar kulan ayay ciyaareen afartaasi kulan saddex ka mid ah way guuleysteen hal kulan ayay barbaro galeen waxay dhaliyeen sideed gool afar ka mid ah waa laga dhaliyay marka markaad horyaalka ad u baadanta waa in goolashaade uu noqda goolada markaasi fara badan marka arsenaal iyagana waxa weyaan laakiin sanadkan dab yar ma shidayaan markaynu eegno sanadkan kooxaha kale waaweynka ma united iyo manchester united waxa weyaan xaalad daran ayaa inkastoo horyaalka afar kulan la ciyaaray laakiin haddama united lix dhibcood ay leedahay afar kulan oo ciyaareen laba ka mid ah waa ay guuleysteen laba ka ah, waa la garaacay halka chelsea iyagun waxa weyaan xaalad daran ay haysta oo afar kulan oo ciyaareen afartuba waxa weeyaan keliya hal kulan ayay badiyeen laba ka waa la garaacay hal kulanna barbaraca ayay galeen marka chelsea kooxaha waaweyn iyada ayaa ugu liidata markii la eego mancity tottenham liverpool arsenal ma united chelsea u dambeysa marka ma united iyo chelsea taageeraashooda xaalkooda ma wanaagsana inkastoo horyaalka brmeliga bilow yahay marka todobaadkan soo socda waxaw horyaaladiiba uu soo laabanaya balse markan hadii aynu eegno xoolalkii la ciyaaray dhanka south america waxaa socda isreebka koobka adduunka iyadoona ay isku diyaarinayaan kooxaha america ka dhisaan sanadka soo socda koobka ee lagu magacaabo south america xulka wadanka brazil iyo argentin colombia uruguay venezuela paraguay peru chile ecuador iyo xulka wadanka bolivia waxay ku jiraan hal gruub oo markii la eego iyaga gruubkan waxaa looga baahanya inay kasoo baxaan keliya todobo wadan eh, hadda brazil waxa uu leeyahay eh, lix dhibcood brazil xulka wadanka brazil laba kulan ayuu ciyaaray labada waa u badiyey lix gool ayuu dhaliyey keliya hal gool ayaa laga dhaliyey halka xulka wadanka argentin iyaguna ay badiyeen labadii jeer ugu dambeysay laba kulan ayay ciyaareen labad way badiyeen afar gool ay dhaliyeen ilaa haddana wax laga dhaliya malahan xulka wadanka colombia iyaguna waxaa weeyaan saddex waxay ku jiraan kaalinta saddexaad afar dhibcood ay leeyihiin labadii kulan ugu dambeeyay kulan ka mid ah ayay badiyeen hal kulan ka ee markii la eego laga badiyay waa labadii kulan ugu dambeysay hal kulan ayay badiyeen hal kulan barbadhacayay galeen weyaan halka uruguay saddex dhibcood uu leeyahay venezuela saddex uruguay hal beru hal chili hal halka xulka wadanka ecuadorna saddex dhibcood uu leeyahay marka sanadkan xulalka brazil iyo weliba xulka wadanka argentin waa laba wadan markale loo saadaalin karo inay ku guuleysan karayaan koobka south america markaynu eegno xulka wadanka brazil kulankii ee xalay ay ku garaaceen xulka wadanka beru ciiryaanka markwinos ayaa goolka guusha dhaliyey xili dambe gebagabada sagaashan daqiiqo neymar ayaana ka caawiyey halka uu shaxdii ku ciyaarayeen ay ahayd afar laba saddex hal ederson golahayaha kooxda kubadda cagta macity kadib danilo marquinos gabriel iyo weliba ninkan lagu magacaabo lodi halka bruno gamares iyo weliba casamiro ay weliba naymar kusoo bilowday qeybta dhexe halka rafina richardson iyo weliba rodrigon weerarka ay ahaayeen ciyaartooydu fadhiiday waxaa kamid ah golhayaha alison oo liverpool u ciyaara sidoo kale waxaa kamid ah ciyaaryahaano kaleeto sida martineli oo siddeetan shan la keenay gabriel jesus arsenal ka tirsan iyo mathias no kunha oo la yiraahdo oo isaguna ka tirsan kooxda kubadda cagta wolfes saddexdaasi iyaguna waxay fadhiyeen kursiga kaadka markii aynu eegnana waxyaabaha eh, laga diiwaangeliyay kulmadii xalay la ciyaaray xulka wadanka ekuador iyo urugway ayaa wada ciyaaray oo laba gool ayaa lagu garaacay xulka wadanka eh, lagu magacaabo urugway moses kasedo oo chelsea ka tirsan ayaa gool kamida caawiyey sidoo kaleet waxaa jira waa ciyaaryahaan aada u daayar oo ay chelsea dhowaan la soo wareegeen laakiin qaab ama ahana u jooga eh, wadanka ecuador gaar ahaan kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo indepediate oo ka tirsan xulka ama ka dhisanba dhanka weliba wadanka lagu magacaabo ecuador yaryahaankan waxaa lagu magacaabaa kenry bas waa lix iyo toban jir waxa uu dhashay afartii may labada kun ayaa noqday ciyaaryahaankii ugu horreeyay taariikhda soud america ka yimaada ama jooga gool markaasi caawiya marka ciyaaryahankan waxaa loo arkaa mid ka mid a ah ciyaartooda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta chelsea marka ciyaaryahankan lagu magacaabo kennedy bs waa mid kamid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan mustaqbalka chelsea oo ciyaaryahankan isagoo lix toban jira ayuu xalay markaasi dabcan gool u caawiyey isagoo kulankaasi lagu soo bilaabay toddobaatan daqiiqo ninka lagu magacaabo moses kasedo iyo isagaba waa mustaqbalka kooxda kubada cagta chelsea marka sidoo kaleeto xataa ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo inzo fernandes isaguna gool ayuu dhaliyey kulankii xalay iyada oo xulka wadanka argentina markaasi guul gaareen linal misi ayaa ka maqnaa inkastoo leo ka maqnaa laakiin saddex gool iyo waxba ayaa lagu garaacay oo ay ku garaaceen xulka wadanka eh, bolivia enzo fernandes iyo goolkuwa dhaliye angal ayaa ka caawiyey kadibna ninka lagu magacaabo eh, telefico ayaa dhaliyey goolka labaad angal ayaa caawiyey halka sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo gonzales oo isagana gool kaleeta u dhaliyey xalay enzo fernandes iyo weliba alister waxa ay dareensiiyeen in lina misi waxa weyaan la ay badin karayaan macalister waa mid kamid a ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee xulka wadanka argentin sidoo kaleetana ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool macalister iyo inso fernandes waa laba saaxiib ee jooga xulka wadanka argentin laakiin markii wada joogaan chelsea iyo waliba kooxda kubadda cagta liverpool waxay isku yihiin cadow xalina way wada ciyaareen inzo fernandes daqiiq ayaa la bedelay halka megalistner daqiiq la bedelay marka argentin iyaguna saddex gool iyo waxba ay kaga badiyeen xulka wadanka balavia inkastoo liya maqnaa laakiin argentin way badiyeen dhanka kale tan hadii aynu eegnana yuroga isreebkiisii ee xulalka markii la eego ayaa labada ciyaaray kulmadii shalay iyadoona toddobaadkan ama maanta oo arbaca ciyaartooyda ay usoo laaban doonaan kooxahooda maalinta beritan si toosa ah u tababaran doonaan haddaba waxaa jira ciyaartooy markaa xilli ciyaareedkan ee koobka yuroga ka wacdireeyay sida ciyaaryahaanka mactomany oo ka tirsan kooxda kubadda cagta munit inkastoo ciyaaryahaankan uu saf fiican ka haysto xulkiisii laakiin eh, waxa weyaan xaalkiisii ma wanaagsan markuu joogoma united sidoo kale harry maguire inkastoo weli lagu madeysanayo laakiin ciyaaryahankan markii uu ciyaarayay xulkiisii eh, aad iyo aad ayuu faraxsan yahay oo waa uu qanacsan yahay markii aanu eegnana kulmadii la ciyaaray eh, xulka wadanka norway uu hogaaminayo ciyaaryahaanka irin haalan ayaa laba gool waxba waxay kaga badiyeen xulka wadanka ee georgia xulka wadanka norway eh, markii la eego gruubkan waa gruub markaa ay ku jiraan xulaka scotland spain norway georgia iyo weliba xulka wadanka cobros gruubkan waxaa hogaaminaya scotland oo scottishka shantii jeer ugu dambeeyey ay ciyaarayeen sareebka yuroga shantuba way badiyeen oo labaiyo gool ay dhaliyeen halka wadanka sbain oo iyaguna wacdareeyay kulankii xalayna markaa ay lix gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta ama xulka wadanka cobros weli waxaa aad aad loo ammaanaya ciyaaryahaanada barcelona sida ciyaaryahaanka gafi sidoo kaleet waxaa aad aad loo ammaanaya ciyaaryahanka lagu magacaabo lemina yamal haddaba waxaynu ognahay ciyaaryahanka limin yamal oo dhashay saddexi tobankii julay labada kun inuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey sbain ee u ciyaara koobka eh, yuroga ama koobka eh, caalamiya isagoo markaa lixi toban sana jira hadda kahor waxaa haystay ciyaaryahanka kale ee gafi laakiin rikoorka hadda lemin yamal laba kulan oo xiriir ayuu ciyaaraya ciyaaryaankan waxaa loo arkaa mid ka mid a ah ciyaartooyda mustaqbalka ugu muhiimsan isaga iyo ninka lagu magacaabo gafi haddaba gafi isagana eh, isaga ayaa furay goolkii eh, waa mid kamid a ah goolashii dhaliyeen gafi waa mid kamid a ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta baarsha iyo weliba sbain gafi ayaa dhashay eh, shantii labada kun afartii waa sagaaliyo toban jir ciyaaryaankan waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta barcelona isaga barcelona markaas iminkan u saftay kulamo badan oo boqol kulan gaaraya isagoo sagaaliyo toban sano jira ayuu boqol kulan u ciyaaray baasha lix kulan waa lix kamid waa lix gool ayuu dhaliyay labayo toban kamid a waa uu caawiyey halka wadanka spain isagoo daayarna uu labaiyo labaatan kulan u saftay waa spain ku waaweynka ah saddex guul ayuu dhaliyay marka gafi isaguna aad iyo aad ayuu u wacdareynaya oo markii la eego gaafi ayaa gool kuwaad bilaabay waxaa ka caawiyay ciyaaryaanka lagu magacaabo nico williams halka michael morino goolka labaad uu dhaliyay williams ayaa ka caawiyay mar kale oo real madrid ka tirsan danin karfaxaal saaxiibkiisa ayaa ka caawiyey halka feran torresna goolkii afraad uu dhaliyey biena waxauu dhaliyay goolkii shanaad torresna mar kale markii la eego torres isagu waxa weeyaan inkastoo kooxda kubadda cagta barcelona markii uu joogo xaalkiisa uusan wanaagsaneyn laakiin markii xulkiisa u ciyaarayo waxaa loo arkaa ciyaaryaankan inuu markaasi dabcan boos fiican uu ka heli karayo xulka wadanka sbain haddaba ciyaaryaankan eh, lagu magacaabo ferran torres soddon iyo shan kulan ayuu ciyaaray dhammaan tartamada idil xulka wadanka sbain toddobiyo gool ayuu dhaliyey halka laba kamida ah wacaawey marka ciyaaryaankan waxa weyaan barcelona toddobaatan kulan ayuu ciyaaray lixiyo gool keliya ayuu dhaliyey isagoo markaa dabcan waad dareemi kartaa barcelona isagoo toddobaatan kulan uu ciyaaray ayuu wuxuu dhaliyay lixiyo gool laakiin xulka wadanka sbain markuu u ciyaarayo iyo shan kulan keliya wuxuu dhaliyay toddobiyo toban gool taa ka dhigan in ka badan goolashii u dhaliyay barcelona ciyaaryahankan masity marka uu ciyaaray afartan kulan ayuu ciyaaray lix gool ayuu dhaliyay valencia sagaashan kulan sagaal gool ayuu dhaliyay labaiyo toban ka mid a ah. marka ciyaaryahankan waxa weeyaan weli sidii loogu baahnaa barcelona ma uusan noqon inkastoo macalin shafi ciyaaryahanka inta badan uu keedgeliya laakiin ciyaaryahankan fernatores waa saddex iyo jir waa ciyaaryahan markaasi mustaqbala isagoo markaasi dabcan meel badan ka ciyaari karo ciyaaryahankan wuxuu ka ciyaari karayaa garabka midig iyo weliba garabka bidixba marka ciyaaryahankana weli fursadiis ama fursadii ugu fiicneed ma uusan helin iyadoona kooxda ama xulka wadanka sbain marka waa lix gool iyo ay kaga badiyeen iyo waxba xulka wadanka cobros dhanka kaleetan haddaynu egno talyaaniga xulka wadanka talyaaniga waxa ay yihiin kuwa difaacanaya yuroga labada kun eh, afar iyo markii la gaaro isreebkiisii ay ciyaarayaan talyaaniga gruubka ay ku jiraan waa gruubka ingiriiska talyaaniga ukrain macedonia iyo waliba xulka malta saddex wadan ayaa jira oo min toddoba dhibcood leh sida italy oo toddoba dhibcood ayuu leeyahay talyaaniga afar kulan ayuu ciyaaray laba uu guuleystay kulan barbadhac ayuu galay kulan waa la garaacay halka wadanka ukrain shan kulan uu ciyaaray shantii kulan ugu dambeeyey laba kamid ah ay badiyeen labo jeerna la garaacay hal kulanna barbadhac halka sidoo kale macedonia iyaguna shan kulan ay ciyaareen marka talyaaniga xulkan markii la eego talyaaniga waa inuu markaasi dabcan kulamada soo socdo badiyaa si gruubka uugu soo baxo marka talyaaniga ceeb ayay ku noqon doontaa iyo fadeexo haddii sanadkan uu ku haro koobka ama eh, markii la eego yurogalabaatanka gruubyada maadaama mudiyaalka dunidu gruubyada ku haray marka talyaaniga waxaa leeyahay waa in kulamada soo socda ay badiyaan halka wadanka ingiriiskana eh, markii la eego xalay iyaguna ay badiyeen waxay garaaceen xulka wadanka scotland kulan farandeli kulankaasi waxyaaba laga diiwaangeliyay waxaa kamid ah yaryaanka lagu magacaabo judi belgham ayaa mid kamid a ah goolasha dhaliyey waa labaatan sana jir sagaal iyo labaatankii juun ayuu dhashay yaryaankan tan iyo markii kusoo biray kooxda kubadda cagta real madrid dhammaan real madrid waxa weyaan afar kulan ayuu u ciyaaray shan gool ayuu dhaliyey hal goolna wuu caawiyey marka yaryaankan hadda xil ciyaareedkan duuba lix gool ayuu sii marayaa isagoo markaasi shan kulan ciyaaray shan kulan ayuu ciyaaray lix gool marka iyo laba caawina isagoo markaa judi bellingham aad iyaad loo amaanayo sidoo kaleeto kain isaguna waxaa weeyaan goolkii kale ama goolkii saddexaad ayuu dhaliyey kain oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta bayr munig waa ciyaaryahaanka taariikhda ugu badan ama goolasha ugu badan dhaliyay xulka wadanka ingiriiska xulka wadanka england siddeetan lix kulan ayuu ciyaaray kain konton sagaal gool ayuu dhaliyey Eh, lix iyo toban ka midna caawin ayuu sameeyey isagoo kooxda kubadda cagta sports laba boqol iyo gool uu dhaliyey lixdan ka midna uu caawiyey waana legend oo ka tirsan kooxda kubadda cagta sports mar weliba taageerayaasha sports waa sports weeyaan way xusi doonaan maadaama ciyaaryahankan afar kulan uu ciyaaray laba boqol uu dhaliy ninka taariikhda kooxda sports uu goolasha badan ninka ingiriiska uu badan marka ninkan laakiin bayer munich ayuu doonayaa inuu koobku aruursado uu koobo fara badan ku qaado laakiin waxaa lagu maadeysanayaa hari magwaya oo isagu waxa weyaan laleeyahay eh, waa mid ka xalay goolka iska dhaliyay oo jamaahiirta eh, ingiriiska iyo weliba kooxda kubadda cagta united weliba ku maadeysanayaan ciyaaryaankan haddaba hari magwaya ayaa kulankaa bedel lagu soo geliyay afartan iyo lix daqiiqa ciyaarta markay ahayd laakiin afartan iyo lix daqiiq markii ciyaarta kadib lixdan daqiiqo goolka koowaad isaga yaaba iska dhaliyeyba oo ongool ayaa kulankaasi uu iska dhaliyey oo markii la eego judi billingham goolasha waxaa wada dhaliyay dhammaan wada ingiriiska tusaalana kole filfoden judi billingham nikayn iyo weliba harry mugway oo ongool iska dhaliyay marka eh, waxa uu doonayey ciyaaryahaanka ama golhayaha kooxda kubadda cagta arsenal markiis ugu horeysay uu saf koowaad uu kasoo muuqday ramsadaali weyaan inuu shabaqa ilaashado laakiin saaxiibkiisii harry mugway ayaaba goolka dhaliyay bataawo ka dhigan in harry maguire weli xaalad daran ayay haysato taageerasha manchester united waxay leeyihin ninkan difaac fiican maaha waa in la iibiya laakiin mar weliba aada iyo aad ayuu u yahay tobabaraha xulka wadanka ingiriiska ee ciiraanka lagu magacaabo ee harry maguire marka soodgeed aada iyo aad ayuu jecel yahay ninka lagu magacaabo harry maguire waxaana uu leeyahay waa ciyaaryahaan wanaagsan difaac fiican marka waa in bareeshirka mar walba laga yareeya ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo soodgeed oo ka hadlayay arrinka iyo dhyaanka harry maguire ah ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Chauki, avec la haddana markii aynu eegnaa kulamadii kaleeto yurowga sareebkiisii la ciyaaray waxaa ka mid ah xulkaha wadanka beljimka iyaguna waa ay guuleysteen oo xalay iyaga ayaa kamid ah xulalkii markaa guuleystay beljimka waxaay garaaceen xulka wadanka estonia inkastoo beljimka ciyaartooy muhiim ay ka maqan yihiin sida ciyaaryahanka kevin dubrunia laakiin sidaasi ay tahay beljimka waa ay badinayaan oo shan gool ay ku garaaceen xulkaha wadanka estonia markaynu eegno ciyaartooyda ee ugu muhiimsan sida ciyaaryahanka karesco lean ninka lagu magacaabo tarasad lukaku iyo weliba ninka kale duku ayaa kamid a ah ciyaartooyda xalay goolasha dhaliyey sidoo kaleetana goolasha caawiyey lukaku laba gool ayuu dhaliyey leandaro tarasad hal gool ayuu dhaliyey markaynu eegnana xulka wadanka belgiumka ayaa hogaaminaya gruubka f oo belgiumka saddex iyo dhibcood ayuu leeyahay staria saddex dhibcood sweden lix dhibcood marka gruubkan waxaa la saadaalinaya inay kaga soo bixi karayaan xulalka beljimka iyo weliba austria austria shantii jeer ugu dambeeyey afar ka mid ayay guul gaareen iyagoo markaasi labaiyo gool ay dhaliyeen afar gool laga dhaliyay marka beljimka aad iyo aad iyu wacdareynaya sanadkan laakiin mar waliba isagu waxa weya beljimka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay eh, ama waxaa la leeyahay wadamada ugu fiican dunida dhanka ciyaaraha laakiin mar waliba waxaa lagu reebaa koobka semifinal ama wareega tobanka ama wareegeysta dhamaadka meelaha laakiin sanadkan waynu arki doonaa haddii belgiumka meel fiican ay ka gaari karayaan yuroga ee lagu martigelinayo wadanka jermani weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markaana haddiinu eegno wararka kale ee jira wakiilka yordan colob ayaa shaaca ka qaaday ama uu ka hadlayba wararka sheegaya in tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool uu noqon karayo tababaraha cusub ee xulka wadanka jermany waxaanu ognahay in toddobaadkan gudihiisii la ceeriyey tababarihii xulka wadanka jermany sidoo kaleetana waxaa wararku ay sheegayaan in tababare cusub loo magacaabi doono jermany ayaa haatan la-aan tababare la-aan kadib markii hensi felix laga ceeriyey kulankii ee eh, afar ee eh, sabtidii lagu garacay ama ay ku garaceen kooxda ama xulka wadanka jabaan oo germany xalay waa uu badiyey laakiin taa oo ka dhigan in weli ay baadigoobayaan tababare kale oo wanaagsan tababaryihii hore kooxda kubadda cagta bayer murj ayaa shaqada laga ceeriyay kadib markii uu badiyey keliya afar ka mid ah toddobiiyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo uu hogaaminayay xulka wadanka jarmalka sidoo kaleeto waxaa la saadaalinayaa in iminkanba ay baadigoobayaan xulka wadanka ee eh, germany tababare cusub waxaana lala xiriirinayaa in iminkanba xulka wadanka jermany uu tobabaro u noqon karayo tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool laakiin waxaa ka hadlay arintaasi tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool markii aynu eegno wakiilkiisii waxa uu shaaca ka qaaday in hadda uu ku faraxsan yahay yordan colob kooxda kubadda cagta liverpool wakiilka tobabaraha liverpool ama tobabaraha liverpool ee yordan colob wakiilkiisi waxa uu shaac ka qaaday in arintaasi aysan ahayn arin marka macquula marka wuxuu leeyahay yordan colob waxa uu qandaraas waqti dheer kula jiraa koox kubadda cagta liverpool diyaarna uma ahan inuu hogaamiyo xol qaran taa oo ka dhigan in taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool ay faraxsan yihiin maadaama tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool muddooyinkii ugu dambeeyeyba la saadaalinayay inuu markaasi uu ka tago yordan colob weli waxa uu ku faraxsan yaha leeyahay joogista kooxda kubadda cagta liverpool yordan ayaa taariikh kusoo sameeyey kooxda kubadda cagta liverpool waxa uu noqday tababare markaasi soddon sano kadib u qaaday horyaalka bermeliga waa tababare ku guuleystay champions league waa labada kun sideed iyo sagaal iyo tobankii isagoo markaasi dabcan kooxda kubadda cagta spors uu ka qaaday fiinalkii xiisaha badnaa oo kooxda kubadda cagta liverpool ku qaadayeen champions leaga dhanka kaleetan hadiinu eegnan ay kahay gundugan oo ka tirsan kooxda kubadda cagta barcelona ayaa lasoo warinayay inuu dhaawac soo gaaray kulankii xalay germany uu la ciyaarayay xulka wadanka faransiiska dhaawac ayaa soo gaaraya leeyahay xulka qaranka ee germany ayaa la ciyaarayay xulka faransiis kulan saaxiibtinimo oo uu ka tirsanaa isku diyaarinta labada xulba yuroga gundogan ayaa ku dhaawacmay kubad ay ku loolamayeen eh, xidiga qadka dhexe kooxda yuventus iyo xulka faransiiska ninka lagu magacaabo ee eh, andre rabiot laacibkan barcelona ka tirsan ayaa eh, dabcan marka waxaa leeyahay inuu dhaawac soo gaaray xidigan soddoniyolabasano jirka ah ee ruwacadaaga ah ayaa awoodi waayay inuu dhammaystirto ciyaarta waxaana booskiisii qaatay ciyaaryaanka lagu magacaabo cruis oo daqiiqadii shan labaatanaad uu ciyaaray gundogan ayaa ah lagu wadaa in kulanka ee soo socda ee barcelona ay ciyaari doonto in kulankaasi uusan ciyaari doonin maadaama uu dhaawacaya inkastoo dhaawaciisa uusan darneen laakiin wararka waxay sheegayaan in dhaawaca soo gaaray ciyaaryahaankan uu kulamada soo socdo maqnaan doono kooxda kubadda cagta barcelona toddobaadka soo socda waxay ciyaari doontaa horyaalka iyo weliba champions leaga marka ilkay gundogan waxaa leeyahy mid kamid a ah ugu muhiimsan xolka wadanka jarmalka sidoo kaleetna waa ciyaaryahaan barcelona marka barcelona arrintan aad iyad ay ugu naxeen maadaama ciyaaryahankan oo dhaawaca soo gaala laakiin wararku sheegayaan in dhaawaciisa uu ahayn mid markaasi aad u xun laakiin wararku ay sheegayaan in ciyaaryahankan hadday u badato laba isbuuc oo maqnaan karayo dhanka kaleetana haddiinu egna laacibka reer england ee digler rice oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta arsenal ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in eh, uu ku faraxsan yahay sii joogista kooxda kubada cagta arsenal rice ayaa lacag rikoor ah ugu biiray kooxda arsenal lacagna milyan ganars ayuu hadda ka tirsan yahay waana ciyaaryahaanka ugu muhiimsan kooxda kubada cagta arsenal digler rice waxauu leeyahay arteta waxauu ahaa qodobka ugu muhiimsanaa aan u doortay arsenal arteta waxa uu ahaa qodobka ugu muhiimsanaa ah ee aan u doortay arsenal markii aan la kulmay waxaan ogaa inuu yahay tobabare si fiican ii daryeeli doonaa waxaanu noqon doonaa qofka ugu fiican ee aad iyo aad ayuu u tixgeliyaa xifradeyda kubadda cagtana waxaan ku soo bandhigi doonaa kooxda kubadda cagta arsenal ayuu leeyahay sida uu arteta u hadlo iyo sida uu u arko ciyaaraha waa wax cajiib ah ayuu leeyahay ciyaaryaankan oo aad yaad u ammaanaya laacibkan afar sana jirka ah ayaa kooxda ganars ka qaybgalaya ee xil ciyaareedkan champions league waxaanu noqon doona mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ganars rais durba waxa uu muujiyey kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta united in boqolka milyan uu yahay boqol milyan oo markaa dabcan taageerasha arsenal ay ku faraxsan yihiin dhanka kale kaleetana haddiinu egnana col balmer oo ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee masity ayaa shaaca ka qaaday sababta ugu dambeysay uu ku biiray ciyaaryahaankan kooxda kubadda cagta ee chelsea xidiga qadka dhexe chelsea col balmer ayaa shaaca ka qaaday sababtii ugu dambeysay masity ugu soo tagay kuna biiray chelsea col balmer oo ko labaatan jir ah ayaa ku biiray chelsea kadib markii uu qaab ciyaareed fiican uu soo bandhigay kulmadii bilowga xilli ciyaareedka gaar ahaan kulankii yufa subarkaabka iyo kulankii kale kareokaabka ah cid walba waxay filaysay in kool uu sii joogi karayo kooxda kubadda cagta mancity laakiin beb guardola weliis waxa ka qaaday in ciyaaryahankan ama toos loo gadayo ama toos uu joogi doono lakiin ugu dambeyntii chelsea ayaaba soo qaadataba haddaba kool balmer wuxuu leeyahay udhaqaaqaystayda chelsea maamulka naadiga ayaa eh, ii sharxay sababta aan ugu biiraya kooxda chelsea waxaana ii sheegeen in qaabkooduu yahay qaab wanaagsan kooxdan ay tahay koox mustaqbal waxaan dareemayaa inaa sameyn ama saameyn ku yeelan karay kooxda chelsea ayuu shaaca ka qaaday xiryaankan col balmer sidoo kale wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay inaan u biiro ama ku biiro kooxda chelsea sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in halkan ay joogaan ciyaartooy wada dahabi ama ciyaartooy mustaqbal ah. marka waxaan rajeynayaa in halkan aan kusoo bandhigi doono qaab ciyaareed aad iy aad u qiimo badan iyadoona sidoo kaleeto col balmer uu shaaca ka qaaday in kulmada soo socdo uu ciyaaryahaankan istusi doono tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea murushi burjuntino haddaba chelsea waxay haystaan ciyaartooy dahabiya ah, laakiin macalinka chelsea murushi burjuntino waxaa looga baahan in ciyaartooydaasi uu ka faa'idaysto su ahaan oo kaleeto col belmer iyo ciyaartooyda daadeyaar sida none madwekey sidoo kaleeto ciyaartooyda kale muqaylo mudrigi dhammaantood waxay u baahan yihin laga faa'idaysto laakiin murushi burjuntino waxaa lagu nacay taageerasha chelsea ku naceen inuu ciyaaro falsafad ah bakteriga marka taageera chelsea waxay leeyihiin burushii burgentino waxaa lagaga fadhiyaa in bakteriyaga aad iska dhaafto sababtay tahay taageera chelsia aad iyo aad ay u dhibsadeen qaab ciyaareedka burushii burgentino laakiin tababarahan shaqo badan ayaa horyaala maadaama kooxda kubadda cagta chelsea lacagdan hal bilyan suuqa kala iibsiga ku bixiyeen xil ciyaareedkii hore iyo xil ciyaareedkan marka waxaa leeyahay burushii burgentino shaqo adag ayaa horyaala waa inuu ka faa'idaystaa ciyaartooyda dahabiga ah uu haysto sister, the Reverend Shawty. ugu dambeyntiina haddii aan eegana xidiga kooxda kubadda cagta ma united jordan sancho ayaa tirtiray qoraalkii uu ku weeraray tobabarihiisii erig tanhaag ee uu ku tilmaamay in uu beenaale yahay kadib guuldaradii saddex iyo hal ee kooxda kubadda cagta ganars ee u geysatay kooxda kubadda cagta ma united tenhank ayaa sheegay in sancho uu tam u ahayn islamarkaasna uu diyaar u ahayn inuu ciyaaro sidoo kaleetana gebyahaanba laga reebay kooxda sababtoo ah muusan gaarin heerka loogu baahnaa ciyaaryahanka dhanka tababarka ayuu shaaca ka qaaday sancho oo toddobaatan milyan oo geni ugu soo biiray kooxda kubadda cagta ma united kana tagay brushio dodmor sanadkii labada ayaa boggiisii twitterka waxa uu ku beeniyey hadaladii ee soo yeeray tobabariisa waxaana uu inkiray ama uu shaaca ka qaaday inuu marka kulankaasi u diyaar u aca sanjo qoraalkaasi uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu ka dhigay mid markaasi ee eh, dabcan eh, ku beeninaya hadalka macalinkiisii ah inuu taam ahayn hadaba ciyaaryaankan ayaa gebyahaanba ka saaray bertis dawaterka hadalkii u dhawaan uu yiri isagoona markaasi dabcan shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan ku faraxsanya sii joogista kooxda kubadda cagta united ah. sancho ayaa dalab ka helay maalintii ugu dambeysay suuqa kaliibsiga kooxda stephen jerard ee al itifaaq laakiin ma aysan suurtagal noqon inuu markaasi ciyaaryahankan u aado dhanka sacuudi arabiya waxaa la filayaa in bisha soo socota ama bisha janaayo weyaan sanadkan in amaah lagu fasaxo ciyaaryahankan inkastoo wararku ay sheegayaan erig tanhaag uu haysan doonaa haddaba kooxda kubadda cagta united sanadkan waxay ciyaari doontaa champions leaga sidoo kaleet waxay ciyaari doontaa koob waaweyn marka taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united waxaa loogu baahanya ciyaaryahanadooda ay haysta inkastoo ciyaaryahanka antony lagu magacaabo fal kale lagu haysto laakiin waxaa leeyahay macalinka waxaa loo baahaya in ciyaartooyadiisii uu kasbado sida ninka lagu magacaabo jordan sancho oo ka mid ahaa ciyaartooydii ugu muhiimsanaa kooxda kubadda cagta united sidoo kaleetana ciyaaryahaankan waxaa laleeyahay waa in janis fursad fiican la siiyaa sidoo kaleeto waxa uu kamid yahay ciyaartooyda sanadkan champions league ka qaybgeli doona marka united sanadkan waxaa looga fadhiyaa koob weyna ku guuleystaan ama horyaalka bermeliga amana champions leaga gudahaan dhegeysta barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeena barnamijka barnaamijkiisa xigaa noola kulanta